بائع ومالك قدره بالمشترى وأحمد لم يره مقدرا ومفسد لمالك نقد الثمن مع الخيار لاتهام ثم عنه للمشتري المبيع قل في مدته لأحمد فهو إذن في عهدته والبائع المالك والضمين لمالك والمشتري أمين والحنفي إن خيرة للبائع تكن يملكه كذاك الشافعي كذاك إن كان الخيار لهما ووقفه للشافعي هنا انتمى وإن يكن للمشتري فالملك له لديه والنعمان هذا عطله وضمناه المشتري إن يهلك في يده ملك أو لم يملك ويورث الخيار بعد الفاني إلا لدى أحمد والنعمان خيار شرطي أي أنت نكاد ليسا waa labada qof mid ahaani ama labadooduba in ay dhigtaan khiyaar ah in uu muddo intaa leeg ka fikirayo iibkii dabcan wuu dhacayaa caqdiga waa la samaynaya laakiin wuxuu leeyahay waxaan khiyaar leeyahay oo aan ka noqon karaa muddo intaa leeg jaaza likulli caaqidin caaqid oo dhan bay u bannaan tahay an yubrima inuu xidho khiyaaru shardiga oo u dhigto ibraanku waa shayga in la xidho la caqdiyo markaa khiyaarkii inuu caqdisto uu dhigto caaqid walba way u bannaan tahay labadooda mid waliba inuu dhigto iyo mid gaariya inuu dhigto way u bannaan tahay ilaa lada thawriyi wabni shubruma labadaa imaam ee fuqahadii kuufe ahaa sufyaan athawri iyo imaamka ibnu shubruma oo isaguna isku wakhtigunbay ahaayeen iyaga iyo abu xaniife iyo bnu abi leyle iyo fuqahadii kuufa ayay ahaayeen sufyaan athawri muxadisiintiina uu ahaa fuqahadiina wuu ahaa iyagu markaa labadaa caalim iyagu caaqid walba uma arkaane khasaa bihi mushtariyan waxay ku gaar yeeleen mushtariga oo iibsadaha ayuunbaa khiyaarkan dhigan kara bay yidhaahdeen laakiin baaicu de wixii waabuu iibinaya uu ku talagale isagu waxba khiyaar ma laha laakiin mushtariga ayaa u baahan inuu wixii ka fiirsado waxaan khiyaarkuna sidiisaba waa arar nooc harar ah oo iibkii inuu socon doono iyo in kale la kala garan maayo asalku markaa inaanu banaanaanba ayay ahayd laakiin xadiidkii baa soo arooray xabaan ibni munqib ninkii markaa la dhici jiray ee la yidhi waxaad tirahdaa laa khilaaba walaka alkhiyaaru alaaa saddex maalmood baad khiyaar leedahay baa la yidhi markaad saas tiraahdid marka taasay culimmadu u xujaysteen deetana taqriiban waa isku wada raaceen khilaafka yare basiidkaay sheegi doonno mooyaane in khiyaaru shardigu uu jiro way isku waafaqeen laakiin labadan imaam waxay leeyihiin dee xabaan mushtari buu ahaa ka baahidu ay haysaana inta badan waa mushtariga wixii inuu ka fiirsado oo iska eega u baahan ama ninkan kaga takhalusaya silcadu isagu waxba uma baahna laakiin jumhuurku waxay leeyiin labadun way u baahan karaan kanna waa u baahan karaa alaabtiisii maarata waxaa laga yaaba alaab aanu inuu iibiyo doonaynin inay dani ku qasabto deetna uu is bal saddexdaa maalmood ma labadaa cisho khiyaarka dhigo haddii aad markaa ka maaranto aad ka noqotid laakiin labadan imaam iyagu waa diideen uma nmi waxaad haddaba u nisbaysaa cumuuma mancihi mancintiisa in la caam yeelo oo la yidhaha mushtari iyo baayicba waa ka mamnuuc ila bni xasmi imaamkii ibnu xasmi ahaa taasi u nisbee oo isagu si guudba u diiday khiyaaru shariga laakiin de waa masbuuqun bilijmaac cid markaa si guud u diiday oo ka horeysay la garan maayo xadiidka wuu diiday in xadiidka arrintan loo xujaysto oo xadiidku eh, waxa uu tilmaamayaa oo uu uga dalaalo badan yahay khiyaaru shardi inuu yahay inuu khiyaarulhabni yahay waayo ninkan waa la dhici jiray marka waxaa la yidhi laa khilaabata dhe laysma dhaco intaasaad leeda deetana saddex maalmood baad khiyaar leedahay de dadkii markaad kula noqotay wixii lagaa eego in markaa hadda haddii aad dhacan tahayna lagaa celiyo haddii kalena aan lagaa celinin marka arrintu waa khiyaarulqabni baa bay sheegaysaa midda kale laa khilaaf ereygaasaa ninkan loo diray buu leeyahay laakiin khiyaar baan leeyahay kumaba jirto ninkan ereygaa dhebaa le marka eh, jumhuurku ficlan xadiidku xaggaa qabniga iyo arrimahaas uu ku saabsan yahay laakiin haddana ninkan hadalkiisii in khiyaar lagu siiyey ayay dee tusinaysaa marka hadalkii de khiyaarka keensanaya sariixa ku ahaana inuu khiyaar keensanayo ayay markaa maarata ka qaateen waana isku raaceen dee ijmaacooda asaaba ayaa xujo markaa ugu filan masalada axadu shuyuukhina wuxuu odhan jiray khiyaarulmajlisku oo xadiikiisu sariix yahay saxiixna yahay waa laysku khilaafay khiyaaru shardiga oo xadiikiisu aanu sariix ahaynna waa laysku waafaqay waa yani waa latiifa weeye waصaxa sharطuhu liأjnabiyi falyuctamad ligayri xambaliyi waصaxa <coughs> wuu asaxayaa sharطuhu in loo shardiyo khiyaarkii liأjnabiyin qof caqdigaba ajnabi ka ah oo uu yidhaahdo waan iibsaday hebel baanan khiyaar u shardiyey si uu iiga eego oo beyca ama uu ijaazeeyo ama uu fasakho ka kalena uu markaa sidaa ku aqbalo markaa qof saddexaad oo labadoodii ka baxsan in khiyaar loo shardiyo iyaduna way asaxaysaa oo dee ninkanba inta badan waa laga soo eegayay laa khilaafata laha falyuctamad ligayri xambaliyi arrinkaa ha loo ictimaado wixii aan xanaabilo ahayn xanaabiladu igu way diideen labadan qof mid ahaanunbaa dhiganaya bay yhahdeen qofkan ka ajnabiga ah caqdiga khiyaarkiisu ma soconayo labadan caaqideynka ah uu kii dhigtaa ha ku shaqeeyo laakiin in ajnabi loo shardiyo sidaasi socon mayso oo ansixi maayo ayay xanaabiladu yidhaahdeen ثلاثة أقصاه عند الشافعي والحنفي لمشتر أو بائع ومالك قدره بالمشترى وأحمد لم يره مقدرا حقي مددي بقى لغا هدليا انت ugu badan oo khiyaarkani lagu xadayn kara aqsaahu halka ugu fogi alaaatun saddex weeyi cinda shaafici shaaficiga agtiisa qofkii shaaficiga khiyaarka khiyaaru shardiga uu dhigan karo saddex maalmood baa ugu badan ma dhaafin karo walxanafi xanafigana waa lamid waxay leeyihin waxaan waa qarar baa ku jira baycana qararka waa laga ilaaliyaa mid madowbaa gelayo wixii inuu bayci socon doono iyo in kale la kala garan maayo labadii qof ma kala baxin markaa saddexdaa xadiidka kuso wala kal khiyaaru alaaan taa ku soo aroortay baa lagu ekaynayaa saddexdana waxyaalo fara badan oo shareecadu ay ugu soo aroortay baa jirta markaa saddexdaha lagu xadeeyo ilan meel kaloo la xadayn karaa ma jirte limushtarin aw baayici ama mushtariga markaa waxa wey khiyarku ha u sugnaado ama baayica ha u sugnaadee sawaaun akaana lilmushtari aw lilbaayici weeyaan intaasunbaa maaragtay waxa weyaan lagu wmaaliku imaam maalik qadarahu bilmushtaraa wuxuu ku qadaray alaabta la kala iibsanayo oo midbaa maalin lagaga soo boganaya mid baan toddobaad maarata wax ka yar lagu ogaan karin ceebaheeda iyo sida ay tahay mid baa ilaa bil u baahan karta markaa kullu shayin bixasabihi buu shay walba waa isaga xasabkiisa iyo sida maarata waxa weyaan ceebihiisa iyo waxyaalaha uu leeyahay lagu ogaan karayo markaa shaygu intuu u baahan yahay ayaa la dhigan karaa buui laakiin dee taasina qolyaha kale waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan waa wax marka iyada lafteediibaa muhmal oo maaragtay waxa weyaan qof odhanaya baalkani wuxuu u baahan yahay bil inaan iska soo hubiyo ka kalena laga yaabaa in dad kalena ay yidhahdaan may waxaan bil uma bahnayn ka yar baa lagu ogaan karay markaa arintii farahay ka baxaysa adiga wa axmedun lam yarahu muqadara xanaabiladu iyagu wax muqadar ahba uma arkaan xataa waxay ogol yihiin inuu yidhaahdo waliyalkhiyaaru abadan weligayba khiyaar banle waayo wax taqdiir ah oo soo arooray oo la yidhi halkaa lama dhaafin karo ma jirto khiyaar in dhigan kara ayaa soo aroortay ninkaa saddex maalmood baa looga dhigay laakiin inaan laga badsan karin dee mayso lakiin taas qolyaha kale aad u diidan yihiin arrintaasi arrin markaa saxana uma arkaan maxaa yeelay eh, marka waxa weeye qarar aan loo baahnayn oo zaa'id ah ayaa markaa iibkii gelaya ninkii baa'ica ahaa haddii mushtarigu maalan iftalyaal khiyaaru abadan uu yidhaaho garan maayo wuxuu yeelo eh, mar wuxuu ka baqayaa wixii lagu soo celi wuxuu yidhi wamufsidu limaaliki naqdu haman maca alkhiyaari litihaamin ama canna wa naqdu hamani lacagta oo la naqdiyo kaash loo bixiyo weliba kaash loo bixiyo kaliya looma jeeda la shardiyo hadduu doona yaan u bixinninbe haddii <coughs> shardi uu yahay in lacagta kaash lagu dhigayo haddii ay sidaa shardi iibkii ay tahay mufsidu limaalik maali wuu u fasaadinaya kaasi caqdiga maca alkhiyaar khiyaarna jirka adii yani waxa weeyaan khiyaarna wuu dhigtay mushtarigii maalan oo wuxuu yii liyalkhiyaaru alaaan ama liyalkhiyaaru sabcata ayaam iyadoo kani wuxuu ku yidhi waan kaa iibiyey bishari naqdi aman lacagta waa inaad hadda dhigayso ood kaash ku bixinayso markaasuu isagiina wuu aqbalay maca alkhiyaari maalan usbuucan khiyaar isbuucana waan leeyahay buu yidhi silcada inaan soo celin karo kanna wuu ku waafaqa marka maxaa israacay lacagtiio inay kaash noqoto la shardiyey iyo iyo ninkii oo markaa khiyaar yeeshay ama baayica ha noqde ka khiyaar kali ama mushtariga ha noqde xaaladaas labadaasi hadday israacaan labadaas shardi hadday israacaan waa mufsid buu leeyay muxuu fasaadinayaa litihaamin ama canna litihaamin yani tuhmaysi iyo canna muuqanaya amna meeshaa ka muuqanaya ayaa eh, ay u diideen maalikiyadiio iyagu waa kuwa aad maaragtay waxa weeyaan uga shakiya tasarufaadka qaarkeed marka halkan oo kale imika waxay ka shakeeyaan eh, waxay hahdeen lacagtan la dhiibayo ee degdega ee qasabka laga dhigay iminka waa in la dhiga la yidhi bayciina khiyaar baa ku jira kala garan mayno ma waxay u socdaan iib caadiya mise waxay u socdaan qardi in haddii hadhowtoole alaabtii la soo celiyo ninkii lacagtii bedelkeedii baa lagu yeelanaya markaa wixii qardibu u ekaanaya in ninkan la sii dayminayay lacagta oo haddana markaa iibna haddana meeshii la keenay markaa tuhmo noocaasa ayay keeneen waxay idhahdeen waxaa mucajalkee la qadimayaa yataradadu bayna ahamaniya waasalafiya bay yidhahdeen salafiyadu markaa halkani waxa weeyaan waa qardi yani bayna kawnihi qardan oo salaf wa bayna kownihi amanan labadaasu udhexeeyaa bay yidhahdeen laakiin qolyihii kale waxba tuhmada noocaasa ma eegayaan ma tixgelinayaan للمشتري المبيع قل في مدته لأحمد فهو إذن في عهدته والبائع المالك والضمين إلى هذا عطله iyo beydka u dambeeya inta ka sokayso dhami waxay ka hadlaysaa muddadan khiyaarku uu jiro mabiicii ama silcadii alaabta yaale kolkuu yidhi alaabtii waan iibsaday waliyaal khiyaaru alaaa saddex maalmoodna khiyaar baan leeyahay alaabtani ninkan milkigiisii miyay ka baxday baayacaa oo milkigii mushtarigay gashay mise may gelina milkigii baayacay baaqi ku tahay mise halkaana ma joogtay meel dhexay taagan tahay intaasaa laga hadlaya wuxuu yidhi lilmushtari lmabiicu mabiica waxaa iska leh iibsadaha ayaa iskale qul sidaa dhab wili fii mudatihi fii muddati lkhiyaar usha waa iska tagbilaawen intaa yar baa gaab noqotayoo deetana wax lagu buuxiya laa fii muddati yani muddada khiyaarku uu jiro waxaad tidhaahdaa khiyaa maarata milkiga mushtaruhu ama waxaan la iibsaday waxa iskale mushtari iibsadaha iskale liaxmedin cinda axmedo wey imaam axmed saasaa madhabkiisu yahay fahuwa idan fii cuhdati kol haddii haddaba sidaa tahay dee mas-uuliyaddiisa ayuu ku jiraayo isaga ayaa markaa ka damiin ah qabla alqabdi iyo bacd alqabdiba deelen xanaabiladu saasu midabkoodu ahaa wlbaaicu lmaaliku wdamiinu limaalikin wlmushtari amiinu maalikiyaduna cagsi bay udhigeen xanaabiladii cagsigeed wlbaaicu lmaaliku maaligu waa baaica isagaa iskale weli waxna milkigiisiiba kama bixin wadamiinu isaga ayaana ka damiin ah xataa qabla alqabdi wa bacda alqabdi wey wlmushtari amiinu haddii uu ataa waxa wey mushtari u alaabtii qaaday oo gacantiisa ay ku jirto waa amiin waa qof ammaanahaya oo kale u ee damiin ma noqonayo maalikiyaduna halkaasay martay wlxanafi xanafigii in khiiratun lilbaa'ici haddii khiyaarka cidda lihi ay baa'ica tahay e, in khiiratun lilbaa'ici takun in takun khiiratun khiiradu haddii ay u ahaatay lilbaa'ici baa'ica hadday u ahaatay yumallikhu milkiga isaguu siin haddii qofka khiyaarka dhigtay uu baa'ica yahay milkigiina isagu weli baaqi u yahay saasaa xanafiyada ay leedahay kadaaka shaafici shaaficigiina waa la mid taasi waa xaalo haddii labaduba ay khiyaarka leeyihiinna saasay odhanayaanoo waxay odhanayaan weli baaicii ayaa maalik ah saasuu odhanayaa abu xaniife wa waqfuhu lishaafici hunantama <clears throat> wa waqfuhu in la hakiyo milkiga oo laydhaa dhinacu jiro iminka ma cadda ee dibbay ka caddaanaysaa ayaa intamaa huna halkan marka la marayo u nisbo sheegtay lishaafici shaaficigi isagu wuxuu odhanayaa kor hadday labadiiba khiyaarka leeyihiin cidda milkiga lihi ma cadda dibbay ka caddaanaysaa dibtu waa goorma waxaynu eegaynaa khiyaarkii markuu dhammaaday iibkii miyaa la fasakhay mise waa la socodsiiyey haddii ciddii markaas silcadu ay raacdo ayuunbay dib ka caddaanaysaa inay milkiga ay lahayd laga soo bilaabay caqdigii haddii baycii uu socdona mushtarigaa lahaabay ku caddaanaysa haddii baycii socon waayana maaliga milkigiisa waxaan inaanu ka soo bixin baa caddaanaysa ay shaafiyadii tiri xaalad saddexaad baa hadhay wain yakun lilmushtari haddii khiyaarku mushtarigoo keliya u sugan yahay oo baayicu aanu khiyaarka ku jirinna falmilku lah milkiga isaga ayaa iskale ladayhi lada shaaficiy shaafici agtiisa kol haddii khiyaarka uu mushtarigu la gaar yahay milkigiina isagaa iskale xataa hadduu hadhow celiyo muddadaa waxaan milkigiisiibuu ahaa wanucmaanu imaamkii abu xaniife ahaa haadaa kan haddaba marka maarata mushtarigu la gaarka yahay khiyaarka silcada noocana cadalahu bilaa maalig buu ka dhigay oo meel muxuu taagan yahay buui maaligba male waxa weeyaan baayicuna maalig ma aha mushtariguna maalig ma aha wa iyagu marka aggii milkigaynu ka hadalna aggii damaankii iyaga kama inaan hadal wa damanaahu labadoodani dabcan haddii qablalqabdi ay tahay dee weligeedba iyadoo khiyaar jirinba baayaca iyaga u damaano qaadi jiray taas mushkilad ma laakiin haddii eh, mushtarigii uu qaaday oo uu galay ayuunbaa damaankeeda laga hadlayo wa damanaahu iyo shaaficigii waxay tadmiininayaanoo damaankii ay weydiinayaan almushtariya mushtarigii in yahlid wixii hadduu ku halaagsamo fii yadihi gacantiisa oo gacantiisu waa yadu damaani weeyi malaka aw lam yamliki ama milkiga isagu ha lahaado ama yaanu lahaanin hadduu silcadii qaado gacantiisaasi waa gacan damaan milkigii baa markaa laysku haystaa waxa de markaa khilaafka waxaa keenayana waad fahmaysaayo wixii mushtarigiina si toosa ulamau wareegi baa'iciina si dhammaystiran uma haysto caqdi baa dhacay meeshan caqdiganna maqsuudkiisuba waa intiqaalu milki lahaanshuhu inuu guuro weeye maqsuudka baycu wixii haddana khiyaar baa taagan marka xanaabiladu waxay yidhaahdeen caqdigu shaqadiisii wuu qabanaya oo caqdigan ayaa ila naqlulmilkiga waxa sameeya waa caqdiga mar hadday sidaa tahay mushtariga ayaa maaliga maalikiyadu waxay yidhaahdeen haddii uu wareegi lahaa milkigu de waxa weyaan lama fasikhi kareen oo maarata waba halkiisi hore laguma celin kareen ilaa bicaqdin jadiid caqdi cusub mooyaane caqdi cusubna maanta ma jiro ila milkigu shaygu wuxuu milki kaga baxayu milki kale ku galaa waa caqdi marka waxaan haddana hadduu milkigu baalica ka baxay maxaa ku soo celiyay caqdi dambe ma dhicin ilaan dhaxalna maaha milkiga qahrigii waa dhaxalka un ee qofka bilaa caqdi si qasaba milkigiisa wax u galaan waa miiraafka oo keliya wax alla waxa kale oo dhan caqdi bay u marka waxay yidhaahdeen milkiga kumay soo noqon karteen hadday ka baxday in caqdi kale uu dhaca mooyaan xanafiyadii iyo shaaficiyadii iyo iyagu markaa waxbay kala qaybqaybiyeen weliba shaafici saddex qowl baa laga sheegay laakiin asxaabta ayaa isku toostoosiyey baa lii oo yidhi saddexdan qowlee shaafici laga hayo midba waa xaalad waana saddex xarfiduna ay leedahay inkastoo hal xaalad ku yar kala duwan yihiin ama yani laba xaaladoodba waa la odhan karaa way ku kala duwan yihin lakiin mid khilaafkoodu wax sii weyn ma aha xaaladda koowaad way isku waafaqsan yihin haddii baaicu uu la gaar yahay milkiga hadduu baaicu la gaar yahay isagaa maalig ah waayo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana meeshan shaki baa dhacay milkigii miyuu wareegin mise muu wareegin asalku waa inaanu wareegin markaa kole hadduu isagu khiyaarkii leeyahay awoodna uu leeyahay waa saas haddii awoodda mushtarigu uu leeyahay waxaana milkigii baayica uu ka baxay kole haddaanu awoodba lahayn baayici awood uu wixii ku haysan karo kol haddaanu lahayn milkigiisiiguu ka baxay taa way isla ogolaadeen milkigii mushtariga ma galay mise ma gelin ayay markaa isku khilaafeen marka abuxaniifa wuuu leey xanafiyadu waxay leeyihiin xaggaana ka soo dhaqaaqay xagganna weli ma gelin waayo hadduu geli lahaa waxay qabaan qaacido la yidhahdo almilku laa yaqbalu lisqaad haddaad maanta tirado gurigeyga waan iska daaye ma doonayo ama hashaydaa ma rabo waan iska daaye miyayd kaa go-aysaa bs adigubaale adigubaale si kastood uga tanaasusho kama tanaasuli karaysid milkigaada inaad caqdi ku bixiso mooyaane ood ama hibe samayso ama sadaqad maarata waxwe ama aada waqfi inshaau caqdin mooyaane laakiin caqdi milkigaygii waan iska daaye waan iska jaray kaama go-ayo wiilkusaa kuma go-o marka ninkanna waa kan iska jari karaya waxay yihahdeen markaa milkigiisa muu soo gelin laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin wax bilaa maali maal bilaa maalikihi mamluuk bilaa maaligihi ma jiro mara hadday milkigii kaa ka soo baxday kan milkigiisii unbay gashay xaaladda kale ee saddexaad waa haddii labadiiba ay khiyaarkii leeyihiin hadday labaduba khiyaarkii leeyihiin abu xaniifa markaa wuxuu leeyahay weli baa'iciibaa ayaa maalig ah oo milkigiile kol haddii isagii markaa iyagu waxay eegayaanu baaica awood ma leeyahy baaicii mise ma laha hadduu awood leeyahay ama ha lala yeesho ama yaa lala yeelanin kol hadduu awood leeyahay milkigiisii waa baaqi bayne shaaficiyaduna waxay yidhaahdeen kaasi ma cadda warkiisu waxaa kolba maalig noqonaya ciddii silcadu ay raacdo maxaa waxaa la ysugu hawlayaa oo hawshaaso dhan laysu gelinaya waxaa hawshaa laysu gelinayaa fawaaid baa iman karta diyaagad baa la kala iibsada maalin kasta way dhalaysaa sooma ukuntan yaalabaa markaa meesha imanaysa waxyaalo wax soo saarlabaa jiro si yoomiya wax u soo saaray saddexda maalmood gudahoodba wax soo saar badani dhici kara wax soo saarka yaala halladan iyo fawaaidda yaala ayaa markaa maarata waxa weyaan lagu dhisaya sidoo kale nusqaantii timaada iyo halaagii yimaada wixii yimaada dhibaatadii timaada iyadana yaa khasaarahaasi uu ku dhacaya waxay ku dhisan tahay milkigan ay ku dhisan tahay maslada waxa markaa barbar socota xaggii damaankiiba isaguna barbar soco saad arkaysaan maalikiyada iyo iyo xanaabiladu way markaa qolo waliba daba kuwii milkigii markaa isku khilaafay baalkiyadu xaggii ay milkiga raaciyeen unbay damaankana raaciyeen xanaabiladuna ciddii ay milkiga raaciyeen ayay damaankii raaciyeen soo ma arkaysi iyagu sidoodii bay markaa ku shaqaynayaan kii kolba milkiga yeeshay ayuunbaa damaankana waxaa yar maarata yar hariib noqonaysa maalikiyadu waxay leeyihin mushtarigii oo qabdooday oo de waxaan wuxuu qaatay waa maslaxadiisa haddana waxay yidhaahdeen ma aha daamin ma aha wixii halkaa haddii si alla halkaa wax ugu gaadhaan baayicii unbaa khasaarahaasi ku dhacayaa bay yidhahdeen waxoogaa taasina waxaad mooddaa inay nadaairteedii ay ka yar fog tahay qolyahan iyagu ninkan gacantiisa maadaama oo wuxuu u soo qaaday isaga dantiisa tahay oo inuu milkigiisii waxaanuu noqdo u soo qaatay wuxuu noqonayaa mar walba waa daamin weeyaan ama maalig ha ahaado ama yaanu ahaan waa qaabidun limaslaxati nafsihi maslaxadiisa ayuu waxaan u qabdooday sidaa daraaddeed wuxuu noqonayaa daamin buu noqonayaa wixii soo gaadhay isagaa ka mas-uula lilmushtari lmabiicu qul fii muddati sidaa dheh marka muddadiisa lagu jiro muddadii khiyaarka liaxmedi cinda axmed fahwa idan fii cuhdati isaga cuhdadiisu ku jiraa walbaa'icu lmaaliku wadamiinu baa'ica ayaa maaligna ah damiinna ah limaalikin cinda maalikin walmushtari amiinu maanta gacanta mushtarigu waa yaddu ammaana waa sidii qof ammaanahayo waa amiin wlxanafi xanafigii in khiiratu lilbaaici in takun khiiratu lilbaaici haddii khiyaarka uu baayicu leeyahay yumalikhu milkigiina isagu siinaya kadaaka shaafici shaaficigii waa lamid kadaaka in kaana alkhiyaaru lahuma hadday labaduba khiyaarka wada leeyihiinna waa saasoo kaleo baayica ayaa xanafigu uu siinaya wawaqfuhu lishaafici hunantama waqfu in la hakiyo waxa la hakinaya waa milkiga caqdiga maaha caqdulcuquudka ma ogolo shaafiyadu jadiidku ma ogolo waa waqfu waqfulmilki wey milkigii in la waqfiyo ayaa intanaa hunaa halkan u nisbo sheegtay lishaafici shaafici wain yakun lilmushtari haddii mushtariga un uu khiyaarka leeyahay falmilku lah milkiga isaga ayaa iskale ladalada shaaficiy wnucmaanu imaamkii abu xaniifa haadaa kan isaga calahu yani ahlaahu weeyaan waa birin mucaalatin saasoo kale caalahu yani ahlaahu uu ka madhneeyey milki maaligba ugu samay wadaman markaa ha la fiiriyo maxay hadhow tala samaynaaan waxaan umalayn malaha fawaaidda sidan shaaficiyadu in khilaaf lafdiya iska nawatan leeyahay khilaafkoodu ma sii buurnaan umalaynayaao yani waxa weeyaan fawaaidii kolley cilin baa loo geynaya odhan maayaan fawaaidani cidima qaadanayso odhan maayaan saan dee isleeyahay bal markaa tafriicaadkooda haleeya wadamanaahu waxay markaa tadmiiniyeen oo damaankii ay siiyeen almushtaria mushtarigii in yahliki fii yadihi hadduu ku halaagsamo gacantii mushtariga marka mushtarigii damaankii baa laga qaadaya malaka aw lam ymliki ama milkiga hala siiyo ama yaan la siiyo yani suuradii uu milkiga isagu yeelanayay iyo suuradii aanu yeelanay labada jeeraba haddii wixii uu isagu qaadayoo gacantiisa wixii ku dhinto damaankii waa laga qaaday laakiin muxuu ku damaanayaa dee waa damaaniyad halkan wuxuu ku damaanaya maaha lacagtaa laga qaadaya lacagtii uu ku iibsan waxay ku heshiiyeen maaha waa qiimihii wixii baa la qiimaynaya marka la halaagsamay inuu soo marayn ama ha ka badato wixi ay ku heshiiyeen ama ha ka yaraatee waa damaanuyad kaliya damaanu caqdi maaha wayurasu alkhiyaaru bacda alfani ila ladaa axmada wanucmaani wayurasu waa la dhaxlaa alkhiyaaru khiyaaru shardigan iyo khiyaarulmajliskaba bacda alfaani qofkii halaagsamay ee dhintay iyadoo khiyaarkii taagan yahayba labadii mid dhintay waa laga dhaxlaya ilaa ladaa axmeda wanucmaani xanaabilada iyo iyo xanafiyadu lama dhaxla bay yidhahdeen waxani waa xaq ma aha yani wax xaq wax maal ah maaha wax maal baa la kala dhaxlaayo wixii markaa saasee waxan waa awood bay yidhahdeen waa awood marka awooddaasi dhaxal ma gelayse saasuu ku dhimanayaa khiyaarkii uu raacaya laakiin qolyahan kale waxay leeyihiin de waxa weyaan waa xaqun maaliyu waa xaq maalkii ku tacalluqa awood maalkii ku tacalluqda weeyaan markaa waxay u gudbaysaa ciddii dhaxalka lahayd oo iyagiibaa khiyaarkii u taagnaanaya inay socodsiiyaan iyo inay fasakhaan almuraabaxa an yadkura albaa'icu maa bihi ishtaraa mushtariطan ribxan jawaasuhu yura walam yuusad shayun cala alahmaani lilxambali ila maca albayaan wmaaliku zaada aladii lahu ahar fi lcayni kaibqi waashyaaa ar kaabqi nam markaa kaibqi way ku fiicanta wmaaliku zaada aladii lahu ahar fi lcayni kaibqi waashyaa ukhar washaafici hada wakulamaa ulib liribxi duuna maa liibqa in julib walxanafi zaada calayhi wastanad licaadati tujaari fi ladii yucad qaala walaa taqul bima ishtaraytu bih laakin bima qaama calaya fantabih wain tabin khiyaanat faltuxdafi mac ribxiha walaa khiyaara facrifi wاlmushtarii khuyira linucmaani liلnucmaani farada aw amdaa bilaa nuqsaani wmaaliku qaala bihi lakin saqط takyiiruhu in baayicu yasmax bxad waamdaya in faata wاlfarqa badl lilaصbaxi in qiimaة kaanat aqل وqwlه اشhtarayth بأkثر narudh in أnkara اladي اشhtarى وqwlه yusmc cinda الxambli وbالشhuhuudi malik qaal أqbli kaشhaafiعي in wجهu dacwaahu yadx وxayثu rudda الcaqd bاlmaadi yaصx وxayثu ma nasmc lahu nukhayiri fazaada aw rada عalayhi الmushtari إla lada النucmaani ثuma الshaafiعي fakhيraة ladayhima lilbaayici almuraabaxa waa طalb الribxi in ma yani waxa weeyaan in la kala faaiido way kala faaiideysi in la kala faaiido oo ribxi la kala qaato waa maxay markaa an yadkura albaa'icu waa in baa'icu sheego maa bihi ishtaraa wixii uu ku iibsaday mushtaritan ribxan isagaoo faa'iidana saaranayo shardisanaya haddaba kaasi sidaasi jawaasuhu yuraa inay bannaan ayaa la arkaa inuu yidhaahdo intaasaan ku iibsaday intaana waan saartay intaana waan saartay ama in go ha noqoto ama boqolkiiba intaa ha noqoto waa la ogol yahay oo jamaahiiru fuqahaa islaam way ogol yihiin bacdu salaf baa inay yar karaahiyaysteen laga soo guuriyey waxay ka baqanayaan in beeni soo gasho inay beeni soo gashaa laga baqanaya oo wax kaa khaldamaan intaasaan kusoo iibsan markaad leedahay inay maarata waxwey khaldamaan ayaa laga baqanaya marka waxaad ku iibinaysu sheego waxba waxaasaan kusoo iibsanaa odhanin waa baashan boqol dollar baan ku iibinaya un intaasay igu joogta iyo intaasaan kusoo iibsanay waxa ha odhanin saasay salafka qaarkood u karaahiyaysteen way bannaan tahay laakiin waxa ka fiican baycumusaawama baycumusaawamana waa kaanad ka hadla raasamaalkaagi aad ka hadasho waxaad waxaan ku iibinayso halkaas markaa isgorgorinaysaan taasaa markaa ka wanaagsan haddaba haddii ay dhacdo sidani waa la ogolyahay faaida inaad saaratood faaidaadi cadaysana iyaduna waa laogy markaa raasamaalkana waa in la ogyahay faaidana waa in la ogyahay haddaba raasamaalkii sidee loo qeexaya maxaa raasamaal noqonaya walam yuusad shayun cala alamaani lacagtii aad shayga soo siisatay waxba lagu dari maayo lilambaliy ambaliga agtiisa ilaa macalba inaad shegaysa mooyaan dukaanka markaad kasoo iibsanaysay toban dolar baa lagaa soo siiyey kadibna eh, hal dolarna waa lagugu soo xamaalay meel baad dhigato maarata kira ahayd baad u baahtay inaad dhigato oo iyadiina waxbaad maarata gaaribaad sii raacday ama soo raacdayoo waxbaa maaratay kaa baxay qarashaadkaa shay kuma daraysid haddaanad caddaynaynin xanaabilada agtooda waa inaad tiraahda dad doonaysa waxaa baarka toban baa layga soo siiyey kharashaadna waa iga galeen ilaa shan doolar ahaa sidaa waa inaad tirahda shan doolar ah iga galeen shan iyo tobankaa ayuu markaa sidaa igu jooga lakiin haddaad si guud u tiraahd shan iyo toban doolar buu igu joogaa ma ogola shan iyo toban doolar baan soo siistayna iyadoo been qayaxaan baa laleey walam yuusad shayun cala alamaani lilxambali ila maca albayaani in la kala cadaynayo oo la kala saara mooyaan wmaaliku maali zaada wuxuu ku ziyaadinayaa amanka aladii lahu aharun fi lcayn wixii daatada ka dhex muuqda shaqadii aad qabatay ee meesha ka muuqata inaad ku darsato kharashkeedi aad adigu qabatay maada waa shaqadii lacag kaaga baxday ee inta lagu qabtay aad lacag ka dhiibtay ee meesha ka dhex muuqato ka sabqi saadka futxina waa masderkiiyo midabayntii oo de lagu bilabeeye meesha ayaa ka muuqanaya shaqadii ma muuqanayse waxaan de muuqanaya waa sibqigii marka labadaba iska caadi hadii la yidhaahdo ka sibqi hadii la ka sabqi hadii la yidhahdo sabqi hadii la waa ficilkii buu noqonaya sabqintii aad samaysay kalarayntii aad samaysay waad ku darsan kartaa qarashkeedii waayo wax meeshii ka dhex muuqda marka wixii muuqda waad ku darsan kartaa ee leh wa ashyaa ukhar waxyaalo kalena waa sheegay maarata maalikiyadu waa kordhinayaan waxyaalaha kale markaa sheegeen waa wax ay yidhaahdeen faa'iido lama saarayo iyada waa kharashaadkii kale oo xamaalkii guri haddaad u kiraysay iyo waxyaalahaasi waad ku dari kartaa raasamaalka laakiin faa'iidada ma saaraysid ba yidhahda faaidada waxaad saaraysaa waxa weeyaan labadaa hore amankii iyo camalkaa caynta ka muuqda washaafici haada wasaada shaafici haadaa wey washaafici shaaficigii zaadaysna waa ziyaadiyey haadaa intaa maalik ziyaadiyey wuu ziyaadinayaa waxaa kaluu ziyaadinayaa wa kulla maa tuliba wax kasta oo loo raadsado liribxi si shayga looga faa'iido duuna maa waxbaanu kordhinaynin juliba loo keenay liibqaa'i si shayga u sii jiro kharashaadka shayga kaa galay waa laba nooc bay yidhaahdeen wax de haddaanad cawsiyo wax u dhigin wuu dhimanayaaba markaa wixii ibqaaga iyo noloshu ay ku xidhnayd taama xisaabsanaysid bay yidhahdeen wixii laakiin faa'iida doon loo sameeyo sida inaad calafkii u kordhisay si uu oo kale iyo xamaalkii iyo soo qaadidii beled ilaa beled la soo qaadayey waxyaalahaasi waad ku kordhisanaysaa intii baarkeedu ay sheegeen oo dhan waa lagu kordhin wax alliyaalo wixii markaa waxa weeyaan dalaburibxi loo sameeyana iyadana waad xisaabsani faaidadana waad saari faaidada asalka iyo maarata intan kaleba waad saaraysaa shaaficida agtooda waa caadi walxanafi xanafigii zaada calayhi intaa waa ka sii badiyey oo wastanada wuxuu markaa isagu eh, ku tiirsaday oo uu cuskaday licaadati tujaari tujaarta wixii caad u ah filadii yucaddu wixii la tirinay curfiga tujaarta wax kastoo caadadu ay gasho in la tiriyo intanba waa curfi bay yidhahdeen waa laysla yaqaanaa tujaartu waa ku dartaa faaidana intaasay sii saaraan marka waxa la wixii curfiga tujaarta agtooda ah ay tahay in la xisaabiyo la tiriyaba waa la tirinayaa haddaba qaalaa waxay yidhaahdeen labadani shaaficiyadii iyo iyo xanafiyadii le waa kuwan qarashaadkii ku kordhiyey ee haddana in faa'iidadii la saaro ogolaaday hadaba waxay yidhaahdeen walaa taqul ha odhanin bima shtaraytu bih abiicuka waxaan kaaga iibinayaa bima shtaraytu bih wixii aan ku soo iibsaday baan kaaga iibinaya ha odhan bay noqonaysaa marka ilan kumaad soo iibsana qarashaad kaloo galay bay ahaayeen intaad ku soo iibsatay tobankii doolar bay ahaayeen laakiin wuxuu odhanayaa bimaa qaama calaya waxaan kaaga iibinayaa bimaa qaama calaya intuu igu tegey intii igu tegey ee igu gaadhay iyo warabxi kada intaasoo faa'iida ah ayaan markaa kaaga iibinaya fantabih markaa weerdha aad isticmaalayso ka warqab ku baraarugsanow weer been noqonaysa haddaad wax ku iibiso dee muxiqat barakatu baycihimaabaa kugu dhacaysa wain tabin khiyaanatu hadday haddaba khiyaana soo baxdo khiyanada halkan waa looga jeedaa un been unbaa looga jeeda ama ha u qasto ama yaanu u qastine inuu been sheegayoo uu lacagta kordhiyey hadday soo baxdo faltuxdaf ha la jaro ziyaadada maca ribxihaa iyadii faydada waa lasla jaraya walaa khiyaara khiyaar meesha ma jiree facrif garo baacadde baacu khiyaar ma yeelanayo de isagu raasimaalkiisiina wuu haystaa faa'iidadiina wuu haystaa intii beenta ahaydun baa laga jaray markaa khiyaar uu yidhahdo bayca waan fasakhayaa meesha uma taalo mushtariguna khiyaar ma laha oo dee intan in ka badan baabu ogolaa marka waaba laga dhimay lacag baaba loo celiye isaguna khiyaar ma leh markaa baycu markii hore waxa weeyaan saxiix buu ahaa sixadiisiyaa loo daynaya waayahay kaas waa qowl wlmushtari khuyira linucmaani abuu xaniife agtiisa mayanee mushtariga khiyaar baa la gelin faradda deetana iibkii ama wuu iska celin aw amda ama sidiisiibuu u dayn bilaa nuqsaan oldhimi xanafiyadu waxay yidhaahdeen wax la jarayaa ma jirto oo maxaa u jari weydeen iibku caqdigiibuu ku dhacay alfaadii la isticmaalaybuu ku dhacay alfaadiina intanaa ku jirtay marka haddii hadal kale uu imaado waxbaa laga bedelaya la fasakhaad bay noqonaysa marka in caqdigii uu fasakhana awood buu uleeyahay inuu sidiisaa iskaga daayana awood buu uleeyahay isagaa khiyaar la siinaya laakiin wax qasabahoo laleeyahay ilow ilow baayaco iska celi intanuun celi laleeyahay ma jiraysa bay yidhahdeen caqdigu intaasu ku dhacay qolada kale markaa maxay eegeen waxay eegeen in caqdigani muraabaxa uu ku dhacay muraabaxana waa raasamaalkii faa'iido la saaro marka ereygii muraabaxa yani raasamaalkii iyo intaasoo ii faa'iidaan kaaga iibiyeyda bay ka xoog yeelayaan oo awoodda ay siinayaan nambaradan la sheegay waxaa ka awood badan ereyga ah raasamaalkii ama wixii ugu istaagay iyo intaasoo faa'iida taasaa ka awood badan bay leeyihin shaaficiyada iyo xanaabiladu labadan qole ee kalena waxay leeyihiin maya waxaa awood badan nambarka meesha la sheegay ee caqdigu ku dhacay wlmushtari khuyira linucmaani faradda markaa wuu celinaya ilan been baa loo sheegay aw amdaa bilaa nuqsaani wa maalikun qaala bihi maaligna saasuu isaguna la qabaa abu xaniifa laakiin saqaa laakiin isagu wuxuu leeyahy wuu dhacayaa ninkan door in la geliyaa mushtarigaa in haddii yasmax baa'icun iibiyuhu ogolaado bixain in la dhigo ziyaadadii hal qodobkay ku kala duwan yihiin maalikiyadii iyo xanafiyadii oo xanafiyadi waxay lehin caqdigu sidiisaasuu ama ku soconaya ama waa la fasakhaya caqdi kaloo cusub hadda ha galaan hadday doonayaan laakiin caqdigii hore ma sii jirayo iyadoo wax laga bedelay maalikiyadu waxay leeyihiin haddii baa'icu uu tanaasulo oo isagu uu ogolaado khiyaar ma yeelanayo waayo dee lacagtiisii qaybaaba usoo noqotay wax uu markaa eh, u cawda meeshan ma jirto markaa xoogaa way ogol yihiin halkaa xaiiadii oo waa kuwii odhan jiray eh, wixii dambe lagu heshiiya waa kii caqdiga maarata asalkiisa ku biirayay marka nooc markaa xaii ah ayuu ka dhigaya amdayaain faata haddii uu fawt dhacay fawtka waxa u yaqaanaan wixii aynu darsiga kusoo sheegna ee caqdigii ahaa haddii lagu sii tasarufo fawt bay yidhaahdaa faat alcabd marka faruu ka baxay wey marka haddii uu fawt dhaco oo mushtarigii intii aanu waxba ogaan uu kusii tasarufo wixii kadib la ogaado waa caqdi faasida unoda caqdiga faasidkii saasuu ku socon jiray de qofkaa waxaa la eegi jiran qiimihii iyo waxbay maarata wax yar eegi jire hadda maalikiyadii maxay yidhahdeen walfarqa badala maaragtay farqiga ayuu bixinayaa lilasbaxiy cinda alimaam maalik in qiimatun kaanat aqala caqdigii faasidkaa dee waa la buriyo oo la yidhahdo shayga qiimihiisii un haddaba ha lagu socodsiiyo laakiin waxay leeyiin qiimuhu haddii uu ka yar yahay intii ay ku heshiiyeen wuu buuxinaya intii ay ku heshiiyeen hadduu qiimuhu ka yar yahay intii ay ku heshiyeen maaha intii saxiixa ahayd ila waa tan ay caddaatay inuu qaldanaaye intii saxiixa ahayd ee raasamaalkii iyo faa'iidadii marka laysku geeye noqdo saxda ahayd iyo qiimihii baa laysuegaya haddii qiimuhu uu ka yar yahay wuu dhammaystiraya wuu buuxinaya haddii qiimuhu uu ka badan yahay intan saxiixa iyo intan hadduu qiimuhu ka badan yahayna qiimaha wuu bixinayaa laakiin waa inaanu ka badanin intii ay ku heshiiyeen markaa lafteeda oo qiimuhu haddii uu ka bato beentii iyo faa'iidadeedii hadduu qiimuhu ka badan yahay beentii faaidada la dhaafi maayo soma arkayse haddii qiimuhu uu ka yar yahay runtii iyo faa'iidadeedana runta iyo faa'iidadeedu bixinaya markaa qiimaha ka yaraada inta saxiixa ah, qiimaha ka yaraada la qaadan maayo waa la qaadan kii saxiixii baa la qaadan haddii kii saxiixii qiimuhu uu ka badan yahayna iyaduna wacado qiimaha la qaadan haddii qiimuhu kii beenta ahaa uu ka sii bato markaana waxaa la qaadanayaa intii qaladka ahay iyo faa'iidadeediina intaasuna koraba mushtarigu ogolahay intaasuu bixinayaa ilacaqdigii waa kan faa'idka noqday celintii baan suuragal ahayn marka intii marka horeba raalli ku noqday waxba lagaga badin maayo in laga yareeyo mooyaane laakiin yarayntaasina waxaanay hoos uga degaynin saxiixii iyo faa'iidadiisii wuxuu yidhi waqowluhu ishtaraytuhu biakara narudduhu in ankara aladii ishtaraa wa qowluhu hadalka uu yidhaahdo ishtaraytuhu waxaan ku iibsaday biakara min maarata intii aan sheegay wax ka badan baa soo baxday buui yani waan qaldanaa buu yidhi o qiimo yar baan kuu sheegay baalku toban ama shan iyo toban iguma joogin labaatan buu igu joogay buu yidhi de lacag baa iga dhimane ii kordhi narudduhu warkiisaasi dhegaysan mayno in ankara aladii ishtaraa haddii mushtarigu aanu u rumaynin mushtarigu hadduu intuu markii farsamo sheegay uu rumaysto oo uu yidhaahdo waa runtaa de maxaynu yeellaa kor hadduu waa runtaa yidhi waa lagu socodsiinayaayo khiyaar unbaa la siin ama yani kolley khiyaarka de maybta qaar baa siin qaarna waxbay odhanayaan iyadu way soo socotaa sidee la yeeli hadhowtooda laakiin markaa warkiisii wuu soconaya kol haduu ninkani rumeeyey wuu soconaya sidee la yeelayaana xaggan dambaynu ka ogaan haddii laakiin uu inkiru soo istaago sidii hore unbaa soconaysa wa qowluhu yusmacu cinda alxambali xambaliga laakiin agtiisa qowlkaa baa'icu ictibaar guulayo waa la dhegaysanaya waa riwaayad ay yidhaahdeen akarka ayaa doortay aad bay laakiin soo haystaano labadoodii kitaabee muctamadka ahaa sharxu muntaha iraadaat iyo sharxu kashaafi qiraac labadaba buhutibaale baa isku khilaafsan mid halkaa horu waafaqsan yahay sharxu muntaha iraadaadku inaan ninka warkiisa la dhegaysanaynin ayuu waafaqaya kashaaf qiraacna waa sheegayaa laakiin wuxuu leeyahay wuxuu doonanayaa in taa kale tan aan halkan ku qornay oo akarkoodu sida ay qaateen ah qolyihii dan markaa maalib oli nuha iyo kuwaasina waxay sheegayaan akarku sidii ay doorteen sidan inay tahay marka dee madaahibti ay ku khilaafsan yihiin waana qowl tawjiihintiisu ay yar adag tahay tawjiihintiisu waxay u adag tahay ninkani hadal baa laga hayay caqdigina wuu ku dhacay hadal labaad buu keeno muddaci uu ku yahay oo kiisii hore khilaafsan qofkana hadalkiisii hore hadalka dambe ee khilaafa dacwadiisa dambe hadday hadalkiisii hore khilaafto lama aqbalo waayo isagaa isbeeninayaba oo dacwadiisan isagiibaa beeninaya markaa wax la aqbalo ma aha laakiin aduu saasay yidhaahdeen riwaayadaasi laakiin iyaga laftoodii ayaa khilaafkaasi ka dhex taagan yahay wa qowluhu yusmacu qowlkiisa ayaa la maqlayaa cinda alxambeli xambeliga agtiisa marka la maqlana sidee la yeelaya way soo socota wa bishuhuudi maalikun qaala aqbali imaamu maalik isagu wuxuu yidhi hadduu markhaatiya keeno oo caddayn uu keeno markhaatiyaa inuu qaldamayoo wixii ku jogaya intaa tahay aqbal buu ka shaafici isagoo shaafici waafaqsan laakiin shaafici qayd buu ku xidhayaayo in wejhu dacwaahu yadix in yadixu hadduu caddaado wejhu dacwaahu waxaan uu sheeganayo qaabka ay u dhacday qaladku qaabku u soo baxay hadduu cadeeyo uu yidhaahdo war qaa'imadiibay shan isku wada qornaayeen dee tana labadan alaabood oo isku xiga ayaan markaan laynkii raacay uun baan tii ka sarraysay ama tii ka hoosaysay waa tan warqaddii ay igu qornaayeeno halkaasaa qaladku ka dhacay markhaatiyana wuu keenay inay waxaan intaa ku joogtay markaasaa la aqbali buleya shaaficigu markaa maaligna markhaatiyadii wuu aqbalay shaaficina markhaatiyadii xaalad buu aqbalay xaaladna ma aqbalayo abu xaniifana walaa markhaatiyaanu aqbalay markhaatiyadii maxaa loo diiday waxaa laleeyahay markhaatiyada isagiibaa beeniyey hadalkiisaa ka xoog badan hadalka markhaatiga haddii wixii aad sheeganaysay wax adigu sheeganba oo yani waxaad adigu tidhi melihiiyo hebel baale ay markhaatiyaynta yimaadaan yidhahdaan hebel baale uu qaldan yahay isagaa leh la dhegaysan maayo dee xataa haddaad markaa soo raacdo tidhahdo waan qaldanaayo waa runtood wax la dhegaysanaya ma aha waayo adigaa qilay waxaan inaad lahayn marka waxay leeyihiin markhaatiyadiisa isagaa beeniyey lama dhegaysanayo laakiin halkan shaaficiyadu xaaladaasay soo reebeen waxay leeyihin ixtimaalka qawigee dabahaladka noocaasi wuu dhaca markhaatiyana waa kan keenay xoogaa jaanibkiisii wuu xoogaysanayabaya maalikiyaduna markhaatiyada wa iska aqbaleen haddaba sidee la yeelayaa markii la aqbalo wuxuu yidhi waxayu rudda alcaqdu bilmaadiya waxayu rudda haddii haddaba ninkan warkiisa la celiyo oo markhaatiyadiisa iyo wiiisoo dhanba la celiyo alcaqdu bilmaadiya sixu caqdigu wixii hore laysu yii tegey ayuunbuu ku ansaxaya marka la radiyo caqdigu waa sidiisii waxayumaa nasmac lahu hadii aynu laakiin warkiisii qaadano ama aynu toos u qaadanno ama ninkani ha u rumeeyo ama markhaatiya qolyihii aqbalayay maarata ha ku aqbalaane haddii ninkan warkiisa la aqbalo baayaca nukhayiri waxaynu doorgelini almushtarida weeyaan mushtarigaynu doorgelino fazaada awradda calayhi nukhayir door baynu gelin oo fasaada wuu kordhin lacagta intii dhinayd aw radda calayh ama wixii wuu ku celin almushtari mushtari marka maxaa mesha kaga soo baxaysa qolyahaasi waxay leeyihiin mushtariga lama qasbayo oo inuu lacagtii ku dar horta lagu qasbi maayo cidinama odhanaysa mushtariga waa la qasbaya waayo lacag dheeraadahoo aanu raalli ku noqonin wixii ku iibsado hadduu marka horeba ogaan lahaa inuu iska dayn lahaa baa laga yaaba qasab markaa ma jiro laakiin door baa la gelinayaa bay qoladani leeyihin isaga ayaa khiyaar kale inuu lacagtii dhammaystirayo iyo inuu iska celinayo khiyaar u leeyay ilaa lada nucmaani uma shaafici abu xaniife iyo shaafici agtooda mooyaane fakhiiratu ladayhima lilbaayici iyagu waxay leeyihiin baayica ayaa ikhtiyaar kale oo inuu iibka sidiisii u daayo iyo inuu fasakho ninkan ziyaado la weydiinayaa ma jirta bay leeyihin iyagu laakiin baayica ikhtiyaar laho inuu iibkaa sidiisii u daayo iyo inuu soo celiyo oo uu fasakho ayuunbuu khiyaar baayicu u helayaa mushtariga dhinaciisa wax khiyaariya kama jiro ziyaado la weydiinayaana ma jirtabal alaa kulli xaal labada markaa kii dee la geliyaba hawshu way yar dhadhowdahay laakiin qolo waliba dee iyo waxyaale ay leeyihiin ayay markaa raadsanayaan xanafiyadu ereygii baycu uu ku dhacay dee lama bedelayay leeyihin shaaficiyadu laftooduna waa saas oo kaleo baycu sibuu ku dhacay sidaa uu ku dhacay in la fasakho u mooyaane wax kaloo laga dabageynayo oo lacagtii markaa gelaysaa ma jirtabay iyaguna leeyihin qolyaha kalena waxay leeyihiin lafdigii markaa muraabaxada ayay halkan iyagu ay xoojinayaan marka muraabaxadiina waa in raasamaalkii oo saxa iyo faaidadoo la saaray lagu yimi kitaabu lijaara جواaزها لكل أهل العلم والمنع للجهمي والأصم وجل أحكام البيوع تدخل فيها لأنها بها تتصل فاشترطوا في الأجر والمنافع العلم وانتفاء نهي الشارع ومنع لدى البصري كراء الأرض وبسوى الأثمان عند بعض كمالك بالطعم أو ما ينبت فيها ولم يكن طويلا يثبت وجوز الجل بكل ما بدا ولا تزارع عند غير أحمد وأجرة القربات كالأذان تجوز والتعليم للقرآن ومنع لدى أحمد مع أصحابه وسبه للكوفي ولا يفتى به ومالك أجاز أجل الفحل ومنعه للنص عند الجل ومثله القفيز للطحان وبالمشاع جاز للشيبان كذا لديه من لغيره عمل على حماره بجزء ما يغل وقدر العقد بوقت أو عمل وإن جمعت بين هذين بطل وجاز عند صاحبي نعمان وأصل العمل للزمان ومنع تراخي مدة عن عقد للشافعي إلا بنحو مد ولا تجاوز مدة, ولا تجاوز مدة يغلب عن يبقى إليها المكترى فيما يظن والحد بالعام عن ابن شافعي وبالثلاثين ولم يتابع ولا يجيز كل شهر بكذا حتى يبين آخرا فيحتذى وجاز جمع البيع بالإجارة والخلف فيه مر بالإشارة وجائز إيجار جزء شائع للجهب ذين مالك والشافعي والشافعي يمنع في الإجارة خيار شرط فاجزم العبارة وإن تكن في ذمة تعجل عوضها والحنفي أهمل والحنفي أمهل في غير هذه جاز تأجيل وما يطلب فتعجيل له قد علم ومالك كالحنفي يحكم ومالك كالحنفي يحكم بأنها جزءا فجزءا تلزم والحنفي أبا كراء المكتري بزائد كذا اكتراء المؤجر ويفسخ العقد لطارئ يؤد مكتريا وموت عاقد ورد وهي لدى الجميع عقد يلزم وبجوازها شريح يحكم وفسخت بتالف العين التي أكرى وبالعيب, وبالعيب الخيار أثبت أجيرنا كالمكتري مؤتمن ومالك لصانع يضمن وضمن النعمان مثل أحمد مشتركا بفعله كان الردى والمتعدي يلزم الضمان كمهمل في أي باب كان وحيثما في أجرة يختصم أو نحو مدة فكالبيع حكما ومالك فصل فيه وطمعا بعض لقول المكترين في الثمن وصدق الصانع دون المالك في صنعه لأحمد ومالك وقوله رددت رد وذكر qabuuluhu lishaaficiyi wanukir alijaara ayaa markaa baycii ku soo xigaysa maxaa yeelay axkaamtii bayca wax badan ayay la wadaagtaa waaba nooc buyuucda ka mida siday culamada qaarkood yidhaahdeeno waa bayculmanaafici bay yidhaahdaan jawaasuhaa likulli ahli lcilmi dhammaan ahlulcilmigu inay bannaan tahay ijaaradu ayay qabaan kitaabka iyo sunnadana waa ku sugan tahay wlmancu liljahmiyi walasami waxaa ijaarada diiday labadii aynu horena usoo ishaarnay ee shuyuudka badnaa ibraahim ibnu culaye oo kii jahmiga ahaaye iyo sheekhiisi abubakr alasam waxay yidhahdeen waa baycu dayni bidayni bay yidhahdeen manaaficdu waa waxaan jirinba bay yidhahdeen oo aan weli lahaynba waa mustaqbal wax gacanta lagu haya ma aha markaa eh, wax aan maarata eh, baycu dayn bidayn halkan ma odhanaya tan waxay yidhahdeen waa baycu macduumin waa wax aan jirin bay yidhahdeen haddii lacagta la dibdhigana baycu dayn bidayn bay noqonaysa markaa way diideen iyagu laakiin dee wax markaa ictibaaro qowlkooda uu leeyahay ma jire waxa sheegay uu ibnu rushdigaa sheegay haddaanu sheegi lahayn qowlkaasi ictibaar ma yeesha wa jullu axkaami lbuyuuci tadkhulu dhammaan ama waxaad tidhahdaa yani badi axkaamtii baycu way imanaysaa fiiha dhexdeeda liannahaa biha tattasilu maxaa yeelay buyuucdii bay xidhiir la leedahay ijaaradu oo saan tilmaanay culamadu waxay u yaqaanaan bayculmanaafic bay u yaqaanaan fashtarauuu waxay haddaba shardiyayaan culammadii fi ljri wاlmanaafici xaggii kirada ajri waa kiradii iyo manaaficii manfacadii la kiraysanayay labadiiba alcilma labada mid walba inuu macluum yahay ujradu waa inay macluum tahay manfacaduna waa inay macluum tahay waxaan kala garaysta waa inuu yahay macluum uu yahay ujrada la kala qaadanayaana waa inay macluum tahay waintifaa'a nahyi shaarici nahyigii sharciguna inuu meesha ka maqan oo wax sharcigu uu diiday waxani aanu ahayn wixii sharcigu uu diido in de waxa weyaan eh, la manaaficsado manfaco muxarama ah kiradeediina xaaraan un bay noqonaysaa yani waxa weyaan khamriga iiqaad khansiirka maarata qolyahan tawsiilka ka shaqeeya qaarkood baa waxaa ka cabanaya oo mararka qaarkood baa khamrina loo dhiibaya mararka qaarkood baa khansiirna loo dhiibaya waxaas maxay noqonaysaa manfaca muxarama weeyaan manfaca muxarama ahna caqdigeedu ma asaxayo markaa kole haddaad og tahay alaabihii laguu dhiibaya in waxani ku jiro de markaa tirado qoladii ama anigu waxaa ma qaadaya iga daaye ama aad shaqadii dee ka wareegto kole adaad ogtahay in haddii aanad sidaa samaynin aad mar aad qaadaba aad qaadayso xaaraantii ku dhacayso waxay noqonaysaa ida ijtamaca alxalaal walxaraamu qullib alxaraam marka manfaca waxay noqonaysaa shaqadii noocaa ahay ee aad ku qasbanayd ama kulli aad garanaysay inaad bahalkaa qaadi doonto shaqo xaaraanay noqonaysa haddii qaalibku yahay inaanad qaadayn inaad qaadaysaa ixtimaal un tahay ay dhici karto laakiin wax hubaala aanay ahayn ama hubaal kusoo dhawo dani aaliba aanay ahayn markaa waa la ska banayn karaa wuxuu yidhi faاshtarauا fi اljri wاlmanaafici alcilma bay shardeeyaan waاntifaaءa nahyi shaarici sharcigu waxaan inuu diiday iyaduna inay meesha ka maqan tahayo waxan wax muxarama aanu ahayn ayaa iyadana ay shardeeyaan wmnac lada اlbasri kiraa اlardi wabisiwa اlamaani cinda bacdi kamaalikin biucmi aw maa yabutu fiiha walam yakun awiilan yahbutu waxaa laysku khilaafay dhulka kirayntiisa dhulka caadigaa ah. ma la kirayn karaabaa hadal badan ku jira waayo axaadiis wada saxiix ah alfaadeeduna ay maaragtay si u kala duduwan tahay iyo dalaalaadkooduba ayaa soo aroortay nahaa can kiraa ardi waa xadii saxiixa adigu xadii jaabir nabigu alayh sala slam wuxuu diiday dhulka in la kireeyo bal riwaayo saasoo de iyaduna saxiixkaba ku suganoo xadii raafic ibn khadiij ayaa iyaduna jirta mar kale waxa weeyaan in nebigu mukhaabaro diiday baa soo aroortay min xadiii jaabir inuu musaaracada diiday oo xadiidka raaficaba iyaduna soo aroortay mararka qaarkood waxaa so aroortay in nooca uu diiday ay qaab gaara ahayd markaa waa kii imaam axmed lahaa ruwiya yani wax aad u kala duwan ayaa laga soo guuriyey raafic ibn khadiij radi allahu tacaala canhu marka khilaafkaa xagga axaadiista ku jira daraaddeed baa dhulkii ma la kirayn karaa mise lama kirayn kara la isugu khilaafay xasanbasri iyo qolooyin markaa salafkii ka mid ahaa keligiiba ma ahayn waa taawuus iyobaa ku waafaqsanaaye kirada dhulkaba inay diideen baa laga sheegay waa karaahiyeysteenoo dhulba in la kireeyo waayo axaadiista qaarkood waxaa kusii jirta midkiin walaalkii wixii ku anfici karayo ha ku anfaco ayaa rawaadkigaa kusoo arooraysa marka yani inaad icaaro un loo bixiyo mooyaane inaan laba kirayn karin dhulkii ayaa markaa taasi ay markaa faa'iidaynaysaa markaa laakiin jamaahiirtu kuma tegayaan riwaayada lama rajaxayo si kalea loo macnay naha can kiraayada ardida suwarta kalea lagu fasiraya lagu xambaarayo wa bisiwa alahmaani cinda bacdi culamada qaarkood waa salafkii wur iyagune wixii aan lacag ahayn laguma kirayn karin ba yidhahda lacag un mooyaane wax kale lagu kirayn maayo iyaguna markaa eh, in daraahib iyo danaaniir in lagu kirayo lama diidin hadalka odhanay amaba lafdiga odhanay ayay iyaguna ay qaadanayaan laakiin wixii kale oo dhan laguma kirayn karo iyadoo markaa madaahibtii matbuucada ahayd eh, ma aha wuxuu yidhi ka maalikin biucmi sida maaligba uu u diiday in ucmi lagu kireeyo raashin raashinkaas ama ku ka soo baxaya ha noqon ama raashin kale oo caadi oo maala tirado dhulkaagii waan kaa kiraystay waxaanan kaaga kiraystay intaasoo kiish oo bariis ah ama sonkor ah ama waxyaali kale raashinka ahaaya taa iyadana maalik ma ogola oo isaguna riwaayaadkiiba wuxuu ka fahmay in la diidan yahay dhulka wixii ka soo baxa in lagu kiraynayo marka de raashinkiina waa kan ka soo baxay aw amabase waxaa raashin ba ahayno maa yambutu fiiha wax ka soo baxayo raashin ahayn oo walam yakun awiilan yahbutu aan in badan ku raagayn calafkii xoolaha iyo waxyaalihii lamidka aha ahaa iyaguna markaa dee aan raagayn aan maarata muddo badan qaadanayni kuwaa in lagu kireeyana waa diiday oo dhulka wixii ka soo baxay in lagu kireeyo ayaa markaa isagu uu qaatay waxaa la diidayaa inuu yahay waxaan inta badan raagaya waa xaaba iyo qorye iyo looxaan iyo waxaas badan wixii ka soo baxeen laakiin dee geeduhu muddo dheer bay iskaga yaallaan marka in alwaax iyo waxyaalaha lagu kireeyo iyadu waa caadi buu leeyahay iyo macaadintii de maarata muddada badan iskaga jiraysay kuwaas laakiin nabaadkii caadiga ahaa ee ka soo baxayey hore loo goosanayay iyo raashin wixii noqonaya waxaasoo dhan laguma karayn kari wajawaza aljullu bikulli maa bada laakiin jamaahiirtii fuqahadu wax kasta oo muuqda wax kastoo qofka uu rabo waa ku karayn karaa baa la yidhi raashin baad ku karaysan kartaa lacag baad ku karaysan kartaa wixii kalead ku karaynayso waad ku karayn kartaa manaafic baad ku karayn kartaa waa caadi laakiin mid baad iska ilaalinaysaa cinda aljumhuuro walaa tusaaric qaabkaad u karaynaysaa musaaraca yaanay noqonin cinda hayri axmeda imam axmed wixii ka soo haray oo qolyahan kale waxay ku fasirayaan nahyigan laysu diidee dhulka yaan la kirayn ah musaaracaday ku fasireen musaaracaduna waa maxay waa inaad dhulkii ku kirayso waxa ka soo baxaya markaa ee la beerayo wax ka mid a oo ulu ama rubuc ama nus aad tirado dhulkaygii wey beertaydii weeyi adigu beer wixii soo baxa nus iyo nus baynu u kala leenaha taasaa musaaracada yidhaahda taasi markaa manhigii inay tahay ayay u badan yihiin oo shaaficiyadii iyo xanafiyadii iyo taasay markaa diidayaan imaam axmed raximah llahu tacaala isagu taana wuu ogol yahay muxaqiqiintii shaaficiyadana qaar badan baa doortay ibnu khusayma oo kale waxaa la sheegay inuu kitaabka alifay oo mustaqil ah oo uu ku dooranayo jawaazu lmusaaraca waxa markaa dhibaatada ay ka taagan tahayna waa axaadiistan soo aroortay un qaabkii bal la isugu geyn lahaa marka musaaracadii xanaabilada ogol rag badan oo shaafiyada ah oo imaam nawi uu ka yahayna waa ikhtiyaarkooda ay iyagu dooranayaan laakiin madhabku waa inaanay banaanayn waujrat lqurbaati kaladaani tajuuzu wtacliimi ila qur'aani waujrat lqurbaati waxyaalihii cibaadaadka ahaa ujuuro in laga qaato kaladaani sida adaankii oo kale tajuusu way bannaan iyo wa tacriimi lilqur'aani qur-aanbaridii oo kale wamnac diid ladaa axmeda axmed agtiisa maca asxaabi iyo asxaabtiisada agtooda diid oo waxaa tidhahdaa qurubaadka ijaaro lama gelin karo wansubhu lilkuufiy xanafigiina ama abu xaniifana raximah llahu tacaala u nisbee waa qowlkiisii wuxuu yidhi walaa yuftaa bihi imika laguma fadwoodo xanafiyada agtooda marka cibaadaadka ilaahay baa loogu dhowaaday adduunyo laguma raadiyo ayay markaa leeyihiin xanafiyada iyo iyo xanaabiladu laakiin xanafiyadii waxay yidhaahdeen qowlkaasi wuxuu keenay in waxyaalo badani ay cadilmaan oo wanaag waxyaalo fara badan cibaadaad fara badan loo hagarbixi waayo marka baahidi iyo dantiibaa keentay bay yidhaahdeen in sidan kale lagu fadwoodo markaa sidaas iminka ay ku fadwoodaan muftaabihiga ah, waxala uun xanafiyada lakiin waa arrin loo bahan yaho dhan ay u wada baahan yihiin intii meel lagu dhegi lahaa wixii de maaragtay waxa weeyaan eh, nas weyn oo diidayana aan la haynin ama dee maarata qaacido qawaacidda shareecada kamid oo la khilaafay aanay jirin iska ijtihaadiya baahida iyo dantiina ay keento dadki aanay ka maarmi karin in markaa madaahibtii sidaasoo kale loo yar waafajiya may xumaateen wamnaclada axmeda maca asxaabihi wasubun ilkuufiy walaa yuftaa bihi abcan qolo waliba axaadiis iyo de waxbay deliishanaysaa wamaalikun ajaaza ajara alfaxli imaamu maalig wuxuu baneeyey neefkii qoodha ahaa in la ijaaro awrkii baarqab iyo sumalkii maarata wankii sumalka ahaa iyo kuwa waxa la midka ah in markaa qofkii kudhaba arigan ku darsanaya iga ijaar aad ka ijaari karto ayuu isagu qabaa waayo waa manfaco buu leeyahay mubaaxo ah dee wax lagu diidaa ma jirto wuxuu yidhi wamamcuhu linasi cinda aljulli wa mancuhu diidmada la diidaa cinda aljulli jumhuurka agtiisa ayay ahaatay linasi naskii kusoo aroorayo waa xadiidkii saxiixnaha can casbi lfaxli ayay markaa iyagu haystaan markaa waa diidan yihiinoo ma ogola wa miluhu waxaa taa lamidoo maaliguni ogol yahay alkafiisu liaaan kafiiskii aanka kafiis aaan wii laohanaya kafiisu axaanku waa qofkii wax shiiday axniga samaynay waa shiididii maradqadii kafiiskuna galaan buu ahaa ciraaq laga isticmaalo marka xadii baa soo aroray naha can kafiis axaan xadii markaa kolley kutubta mashhuurkaa ah badankood aan ku jirin laakiin eh, de ku jira macaajimta iyo meelahaas ku soo arooray culamada qaarkood waa saxiixiyaan ibnu taymiya waaba baail buu yidhi xadiis jira maaha kutubta waaweyn baa lagu heli lahaa arki lahaa kafiisna waktigii nebiga lamaba aqoona ciraaq baa mar dambe laga bartay watigii nabiga afiisba lama aqoon laakin bal ala kuli aal xadiiska culimada qaarna waa taxiixinayaan waa maxay markaa kafiis uaxaanku qofkii kuu shiidayey in aad tiraahdo daqiiqda baad kiilo ku leedahay ii shiid raashinkani daqiiqda ayaan waxaan kaa siinayaa laba kiilo ama hal kiilo saasoo kale inaad tiraahdo miyaa la ogol yahay mise lama ogola jumhuurku nahyiga keliya uma diidayaane waxay leeyihin daqiiqdii hadda lama hayaba waxa isagu shaqada uu qaban doono waxa ka soo bixi doona ayaad ninkani leedahay waan kugu ijaartay marka alqudra cala tasliim ayaan meesha hadda jirinba laakiin maxay ogol yihiin waxay ogol yihiin wixii burbuuran aan la shiidin inaad tidhaahdo galaan ka ah burbuurka baan kugu ijaartay saad inta kale iigu shiidda iyo haye oo burburkii inta laga saaro galaankiisi inta laga saaro uu intii kale kuu shiido way ogolyihin lakin ad wada shiid markaad shiiddo waxa weeyaan daqiiqda soo baxda baad ku leedahay bay diidayin marka tano keliya de waa wax kasta la qabanayo inaad wixii oon hadda diyaar ahayn aad tirahdo markaad adigu diyaariso ood samayso waxa markaa soo baxa ayaad nus leedahay ama aad kiilo leedahay inaad saa tiraahdo taa ma ogola oo waxay leeyihiin waa wax qarar ah waa hayru maqduurin calaa tasliimihi wixii in hadda la dhiibaa suuragal ma aha wa bilmushaaci jaaza lishaybaani xambaliga agtiisa waxa bannaan in mushaac laga dhigo sidan marka haddaad tidhaahdo waxaan ku siinayaa oo aad maaragtay dabcan maaligu ogolaya isagu si walba u ogolay milu baa lagu yiri maalig isagu ogolaya arrintaa xanaabiladana maxay ogoshahay haddii mushaac laga dhigayo oo ha odhanin kiilo baad leedahay waxaad tidhahdaa rubc baad leedahay nus baad leedahay boqolkiiba shan baad leedahay boqolkiiba laba sidaa haddaad tidhaahdo oo nisbe aad siiso waa iska caadi bay yidhahdeen laakiin haddaanad nisbe sheegin marka la shiido waxaana inta kiiloya u noqon doona garan mayno wax markaa majhuula baad kiilo uga ballan qaaday taasi markaa ma soconaysa kadaa ladayhi saasoo kale waxa bannaan xambaliga agtiisa mancin camila ligayrihi gayrkii u camal falay oo u shaqeeyey calaa ximaarihi dameerkiisii ugu shaqaynaya bijuzi maa yuqilu wixii uu soo saaro qayb ka midana qaadanaya gaarigaagii baad qof u dhiibaysaa waxdaada ku shaqee wixii uu soo saaro nus leedahay ama nus leeyahay taa jumhuurku ma ogolo xambeliga unbaa ogolo laakiin daymka aad bay isaga badan tahay Eh, waxay leeyihiin jamaahiirtu waxaan kirana ma aha mudaarabana ma aha mudaarabadu in qofka lacag loo dhiibo oo ganacsi la geliyay ahay ganacsi halkan lama gelinaya meeshii de shaygunbaa lagu shaqaynaya markaa eh, ijaarana maaha oo ijaara haddii ay tahay waa ijaaro faasida bay leeyihin oo qofkii wuu kuu shaqaynayaa waxaanad u ballan qaadaysaa wax aan bayin ahayn ujradu waa inay macluumo tahay ujradu ma noqoto commission ma noqoto ama nisba ujradu ma noqoto way isla ogolyihin xanaabilo iyo keyrkoodba ujradu inaanay noqonin laakiin halkan xanaabiladu waxay u ogolaadeen waxay yidhaahdeen imaam axmed wuxuu yidhi waa kal qiraad waa mudaarabo oo kale saasuu markaa yidhi marka jumhuurkii maxay diidan yihiin qof kasta oo shaqaalo ah oo shaqaynaya oo aan lacag inta loo dhiibay ganacsi ku shaqaynaynin inta raasamaal loo dhiibay aan ganacsi gelinin waa in shaqadiisani ujaladeedii loo xadido kuwii timajarayaasha ahaa iyo dabaakiinta iyo cuntada karinaya waxaasoo dhan hadda waxaa lagula heshiiyaa wixii soo baxaad wax ku leedahay waxaasoo dhan jumhuurku ma ogola waxay leeyihiin waxaweye waa ujra faasida ninkan wixiisu waa ijaaru ma aha qiraad ma aha ujraduna waa inay macluumo tahay markii ay tahay ijaaro markii ay tahay xanaabiladu laakiin waxay yidhahdeen arrintaasi waxay u eg tahay qiraadkiibay u eg tahay sidii qiraadkaba shareecada ay u fasaxday ayaa loo fasaxaya kadaalla dayax beriga agtiisa waxa waxa weyaan taa lamid a ah, man liayrihi camila qofki marat cid kale u shaqaynaya calaa ximaarihi dameerkiisii dameerka eyrkaa markaa le yani qofkaa kale u shaqaynaya ayaa dameer kale bijuzi maa yuqilu wuu ugu shaqaynaya wixii uu soo saaro maarata qayb ka mid ah ayuu markaa isagu qaadanaya waqadir alcaqda biwaqtin aw camal wain jamacta bayna haadayni baطl waqadir ku jaangoo alcaqda cabdigan markaa ijaarada biwaqtin waqti u samee waxaa tidhahdaa waqti hebel ilaa waqti hebel baad ii shaqaynaysaa yani waxa loo jeedaa muddo u dhammaanayo yani waxa wey gurigaad iga shaqaynaysaa bil dhismahaad iga shaqaynaysaa bil ama sanad sidaa ama carruurtaad waxay baraysaa muddo intaa leeg waqadir ilcaqda caqdigii waxaad ku jaangoysaa biwaqtin waqti uu dhammaanayo aw camal ama camal dhammaanayo ku jaangooyo markuu camalkaasi dhammaado ayaa markaa caqdigi u dhammaado o msl waxaad tii guri ayaad ii dhisaysaa noocaasa saas halkaa iiga dhis saasaad u ijaarata dabcan alaabta adaa keensanaya maaha markaad guri ii dhis leedahay yani adiga wixii o dhan ba adaa keenaya maaha haddii kale wuxuu isu bedelayaa bayc buu isu bedelaya acyaan baa meesha soo gashay taa lama ogola alaabtaadaa keensanaya ninkan waa gacan wixiisu ama haddaad labadii isku darto markaa waxaa iskelaya bayc iyo iyo ijaara iskelaya markaa hawl kalaa loo baahanaya nimankan muqaawiliintu hawshan ay sameeyaan sida maxamed ibn ibraahim alasheekh uu yidhi akaru cuquudihim faasida waana sidaaso haddii fiqigii caadigii loo bandhigo cuquuddooda badankoodu faasid bay noqonaysaa oo ninkan muqaawilka laleeyahay wixii o dhan ba adaa keenay aniga ii sheegu in tootalka ii sheeg ee uu kuu sheegayo wixii salamkii hagaagsan salamkii caadigiina ma aha oo de waxa weya waa la doonaya salamkii waa la doonayey wax walba in qadarkiisa iyo noociisa iyo wax walba laga wada hadlo lacagtuna ay muqadam ahaato marka taasi iyadu waa hawl kale oo kolley u baahan qaabkii loo tasiixin lahayo waxyaalahaas way jiraan hadda qolooyin si kale istisnaac iyo maxay iyo waxyaalo kale iyo wax u baarbaara laakiin hawshaasi waa adag tahay sida ugu fiican waxa weeye inaad qoladan gacanta kula heshiiso alaabahaagana adigu dukaamada aad masoo heshiiso aad wax walba inta loo baahan intay kuu sheegaan intaasoo markaa waxa weyaan xadiida intaasoo maxay intaasoo kaas aad markaa qoladan kolba inta aad u baahan tahay aad markaa ka soo iibsato haddii aad lacag haysato hadday de ku amaahinayaan aad markaa buculacyaan ka dhigto buculacyaan aad ka dhigto oo kolba intii loo baahan markay kuu soocaan deetana haddii aanad lacag haysana de waqti aad qabsato buyucul cayaan buu noqonaya iska caadi cayntaasad iibsatay muddana waad qabsatay lacagti haddii aad lacag haysatana waad markaa iska dhiib laakiin dadka badankood de malaa dukaama amaahinayaan haysanoo deetana qolyaha shirkadahaasi ayuunbay u dhiibayaan iyaguna markaa de way isku dhufsanayaanoo si guudunbay waxay kuugu sheegayaan marka maxaad ka iibsatay iyo maxaa ijaar waxba kala garan maayo wuxuu yidhi kada ladayhi man ligayrihi camil calaa ximaarihi bijuzi maa yuqil waqadiri alcaqda biwaqtin aw camal labada mid ahaan ku jaango wain jamacta bayna haadayni baal labadii haddaad isu geyso wuu buraya guriga ii dhiso laba bilood ku dhis guriga ii dhis marka gurigu dhammaado shaqadii way dhamaatay sooma markay labadii bilood dhammaadaanna shaqadii way dhammaatay marka maxaad laba taqdiir baad samaysay camalkiina muqadar baad ka dhigtay Ehm, waqtigiina muqadar baad ka dhigtay markaa arar baa imanaya ararka imanaya waa maxay ama wayla dhaafi ama way ka yalaan markaa qofkani laba bilood buu kuu ijaarnaa mise inta gurigu dhammaanayu kuu ijaarnaa lama kala garanayo marka haddaad saas samayso wain jamacta bayna haadayn labada haddaad isu geyso sida sameeyo baala caqdigaasi wuu burayaa cinda aljumhuur wey wajaaza wuu bannaanaanayaa cinda saaxiibay abu xaniife raximah اllahu tacaala labadiisii saaxiib abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan way ogol yihiin waana riwaaye axmed laga soo wariyey wa asala waxay tasiilinayaan oo asal ay ka dhigayaan alcamala shaqada la zamaana xagga zamanka maarata wax weyaan ma tixgelinayaan waata imka inta badan lagu dhaqmo oo dee camalkuunbaa ka asalo hadduu hore u dhammaado labadii bilood buu ka soo hormaro cidina odhan maysa sii shaqee laakiin dhibaata waxay ka taagantahay markuu kadib dhaco marka ayagu waxay leeyihiin waktigan la sheegay dadejin unbaa looga jeedaa si aan qofki isu dhiganin ee camalkuunbaa asala marka hadduu xataa kadib dhaco dhib ma lehe shaqada u wadayaa bay leeyiin axmed riwaayo laga soo guuriyo ayaa waxay leedahay haddii uu kadib dhaco wakhtigii uu la dhaafto khiyaar buu yeelanayaa inuu fasakho ah laakiin iminka waxaa la sameeyaa haraam ama ganaax hadduu kadib dhaco wakhtigii la dhaafto ganaax baa kugu soconaya maalin walba taasina shareecada meel alle meel ay ka soo gelayso ma garanayo laakiin fatwo waxaa jirta ka soo baxday hay-atu kibaar culamaaga sacuudiga oo mushkil ah oo arintaa banaynaysa ashar ljazai culamada sacuudiga ka soo baxday maarata baxi sameeyeen laakiin waa fatwa mushkila wey aada mushkila ah. wadaad kaloo sacuudiyahoo jaamicat mel cabdilcasiiz ka qaatay doctoora baa kitaab ka qoray ashar ljazai fatwadaana aad buu u niqaashaya si markaa hareecada loogu fariisiyo waaas ay u banaanaan kartaa way adagtahay wajaaza way banaan tahay buui cinda saaxibay nucmaana in labadii la jamciyo wa asala waxay asal ka dhigeen alcamala shaqadii oo waxay idhahdeen shaqada unbaa qofkani ku shaqey marka hadda qofki si isu dhiganin dee waxaad awood u leedahay maalin walba inta shaqaale uu gelinayo inaad ka heshiisaan iyo inta saacadee la shaqaynayo waad kala heshin kartaa shaqaalahaad ku gelaya maalin kasta waa imsa waxa weeyaan saacadaha ay shaqeynayan waa halkee ilaa waktigee ilaa waktigee waxaasoo dhan ka heshiis kala gal haddii markaa uu ka soo bixi waayo dee ceebbaa soo baxdayo khiyaar baad yeelanaysa inaad fasakhday caqdigiisii ood cid kale la heshiiso wuxuu yihi wajaaza cinda saaxiibey nucmaanaa wa asala alcamal camalkiiba tasiiliya la zamaana wamnac diid taraakhi muddatin can caqdi muddadu inay kadib dhacdo caqdiga lishaafici shaaficiga agtiisa ilaa binaxwi maddii in maarata kordhin un ay tahay mooyaane oo mid lasii jiidayo la kordhinayo waa maxay shaaficiyadu waxay leedahay ijaaradii laba loo qaybinaya ijaaratu cayn iyo ijaaratu dimbay kolley kala qaybsamayaan ijaaratu cayn markay tahay shay la kala kiraysanaya markay tahay wakti hebel baan kiraystay ma jirto hoteel baad doonaysaa inaad maarata weeyaan qabsato ood maalin heblaayo ku soo degto qolka inaad hadda sii qabsato oo tirada jimcaha soo socdaa qof i qolkaasi anigu ijaaran yahay shaaficiyadu ma ogola waxay leeyihiin ijaarada caynta shayga aad hadda ijaaranayso waa in shaqadu a imika bilaabmayso maxay leeyihiin bayca soo maynaan diidin wanasu fi acyaani laa yujawazu wuxuu hadduu mucayan yahay muddo looma qabto soo odhan jirin lama yidhaahdo waqti hebel ayaa maaragtay waxa weeyaan aan u qabtay bayciisa ijaaradiina sidoo kale ka dhigeen waxay waa in imika ay dhaqan gelayso oo manfacada milkigeedii imika waa inu kugu soo wareegayo laakiin jimcahay ka bilaabmaysaa ma soconaysa bay yidhahda jumhuurku taa way ka diideen shaaficiyada oo waxay leeyihiin manfacadu sideedaba iyadoo iminka macduumo ah ayaa haddana caqdigeedii la ogolaaday markaa shaaficiya halkaa adkaynina baycina hawa qiyaas qaadanina mucayanba ha ahaada waa la ama diyaaradaha iyo wixii lamidkaa markaad tiirka goosanayso inay wakti noqoto yadu mushkilad ma laha waayo shay mucayana maad kiraysanin iyadoo qoladan unbaad waxaad kula heshiisa in lagu qaado diyaarad noocaasa lagu qaado lakiin diyaarad mucayana oo in diyaarad hiblaayo lagugu qaado taa axbadaas cayimani ma jirta de ee shirkadan diyaaradaheeda ti ay noqotaba iyo wixii dee la mustawaa in lagugu qaado iyadoo ijaaratu dima la yidhaahda qoladan aad mas-uul ka dhigtay in diyaarad noocaasa lagugu qaado magaalo hiblaayo ilaa magaalo hiblaayo taas iyadu wakhtigii la doonaa laga dhigi karaa way ogolyihin shaaficiyadu sidii salamkoo kale weeyaan shaaficiyadu marka halkan maxay ogol yihiin uun si tamdiidin markay tahay yani maalan waad haddaad ijaaratay bishanaad ijaaratay qolka bisha dhexdeedii baad waxaad aragtay bisha dambana inaad u baahan tahay markaasaa tihi bisha dambana iga sii ijaara way ogolyihin waayo dee bishan ba adigaa ku jira takalaba kusii xiriirsan tahay wax kala baxsan ma aha bay yidhahda wamnacdii taraakhi muddatin muddadu inay kadib dhacdo can cabdi cabdiga inay kadib dhacdo lishaafici shaaficiga agtiisa ilaa binaxwi maddi wax markaa tamdiidin iyo sii dheerayn ah mooyaane walaa tujaawiz mudatan yaglibu an yabqaa ilayha almubtala fii maa yudan walaa tujaawizha dhaafi mudatan muddaha dhaafi yaglibu ay haalib tahay an yabqaa ilayha almuktara waxaan la kiraysanayaa inuu sii jirayo fii maa yudanu sida la malaynayo muddadii aad kiraysan karaysa waa ilaa goorma waa ilaa waktiga laysla waxaan ugu jiri karaya boqol sana hadday doontaa noqoto laakiin waaawaaanshaygani aanu sii jiri karayni wax la ogaya cumrigiisu labaatan sana inaanu dhaafin dee soddon sana ma kiraysan kartid walaa tujaawizha dhaafi muddatan muddo yaqlibu ay qaalib tahay an yabqaa ilayha almuktara inuu sii jirayo waxaan la kiraystay fii maa yudanu sida la malaynayo walxaddu bilcaam in sanad lagu xadeeyo laga sanad lama dhaafi karo can ibni shaafici shaafici baa laga soo guuriyey wabialaaiinana iyadana waa laga soo guuriyey walam yutaabic arrinkaa laguma raacin muctamadna kamaha shaaficida agtooda sanad lama dhaafi karo maxaa loo diiday ijaaradana qarar baa ku sugan waxaan inuu sii jirayo markaa sanad waa wakti fiican oo kugu filan haddaad doonto waad dheeraysan kartaa dhowad ku darsan doontaa sanad ha dhaafi qararka adoo iska ilaalinaya waa laga soo guuriyey maya soddon sano yaan laga badinin waa nisfulcumri haalimkii weeyaane soddonkaa yaan laga badinin maarata daruura uma haysa dadka wixii intaa ka badane waxana waa qarad baa ku jire iyadana waa la soo guuriye laakiin sida muctamedka jumhuurkaa la waafaqsan yahayo intii la doonaa laga dhigi karaa tan aynu kusoo khatimi doonaa insha allah walaa yujiizu kula shahrin bikada xataa yubina aakhiran fayuxtada walaa yujiizu ma ogolo shaafici kula shahrin bikada bil walba intaasaan kaaga ijaarin xataa yubiina ilaa iyo ay ku heshiiyaan oy caddeeyaan aakhiran meel caqdigani ku dhammaanayo oo fayuxtadaa la raaco inaad tidhahdidun macallinka shaqeeyo bishii intaasaan ku siinaya ama adinanka shaqaalaha intood u yara tiraa dukaanka iga shaqee bishiina ama inanta shaqaale guriga kaga shaqaynaysa shaqeeyo bishiina intaasaan ku siinaya shaafici ma ogola waa caqdi faasida wey goormay dhammaanaysaa buu leey waxan illan waxan waa caqdi ijaare goormuu dhammaanayaa gooruu dhammaanayaba la garan maayo marka waa in waxaan meel uu ku dhammaanaya la sheego buu leey kale xanafiyadu waxay leeyiin waa faasid bisha koowaad buu asaxayaa bay yidhaahdeen wixii dambena waa caqdi faasida laakiin haddana markii uu ay bishu bilaabanto waa kuwii de iyagu wuxuu hadduu shaqeeyo waa kuwii iska diin jiray socodsiin jiray calaa fasaadihi waa la socodsiinaya bishii bilaabantaba bay yidhahdeen bishii bilaabantaba waa la socodsiinaya waa la dhamaysanaya markii la dhamaysto waa in la fasakho haddii haddana bishii kale ay bilaabanto taana haddana waa la dhamaysanaya waa in la fasakho marka hadii la fasakhi saasubuu ku soconayaa bay yidhahdeen xanaabiladii iyo maalikiyadu waxay hahdeen caqdigani wuu bannaan yahay wuu bannaan yahay mar haddii muddadii ujradu ay qaabilsanayd la sheegay wuu bannaanyah waayo haddaba goor buu dhammaanaya xanaabiladu waxay yidhahdeen bil waliba markay dhammaato ayaa la joojin karaa haddii markaa aan la joojina bishii kale ay bilaabanto bishaasina way laasimtay markii haddana bishaasi ay dhammaato waa la joojin karaa haddii haddana ay tii kale bilaabanto taasina haddana way laasimtay maalikiyadu waxay yidhaahdeen caqdigani caqdi laasimayaba ma aha ijaaradu siyada ha u laasimtay lakiin halkan caqdigani ma laasimayo maalintii la doona la joojiyey asida malaaimka lagu shaqeeyaan maalinaya qof maalin dooni soo istaaga shaqadii waan joojiyey walaa yujiizu kula shahrin bikada shaafici ma ogola bil walba intaasaan kugu ijaartay xataa yubiinaa ilaa ay caddeeyaan aakhiran meel aakhiro caqdigu uu ku egyahay oo fa yuxtadaa la raaco oo de cabdigii uu markaa dhammaado sal اllah waslm alى nabiyina mxamedi wallah aclam